الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال دعاء لبس الثوب ودعadii xidhashada marada marka uu qofku maryaha xidhanayo wixii uu ku ducaysanayey wuxuu odhanayaa alxamdu lilaahi aladii kasaanii hada thawba warasaqaniihi min gayri xawli mini walaa quwa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii allihii kasaanii hada thawba maradanii huwiyey warasaqaniihi ay igu min gayri xawlin minni ayadoo xeerad xaggayga ka timi walaa quwa iyo awoodi toona aanay jirin ilaahi huwiyay ee igu arsaaqay maradan ayaa mahad leh xadiidka waxaa saxaabiga warinaya waa mucaad ibnu anas aljuhani waxaana warinaya oo soo saaray imaamu abu daawuud iyo kayrkii sheekh albanina sanadka xadiidka waxa uu ku tilmaamay inuu yahay xasan waxaana uu ku soo baxay amaba ku yimi nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam waxau yihi xadiidka uu warinaya abu daawuud waman labisa thawban qofka mara xidha faqaala yidhi alxamdu lilahi aladii kasaanii hada thawba warasaqaniihi min gayri xawli mini walaa quwa qufila lahu maa taqadama min denbihi qofka marka uu maro xidho ee uu xidhanaya yidhaahda sida ilaahay ugu mahadiyo ee digrigan ilaahay ku mahadiya ku xusaa waa loo dhaafayaa dembigiisa wixii horreeyey iyo waxa dambeba ilaahay ayaa u dhaafaya waru fiirso walaalayaal maro aada xidhanayso oo aad ilaahay ku mahadisay oo aada ilaahay ku xusay ayaad markaa dembi dhaafga aad ku helaysaa kii horena in lagaa dhaafo wixii dambana laga ilaaliya oo markuu kaa dhaco lagaa dhaafo marka alxamdu halilaahi ilaahay ba u sugnaatay alladii alii kasaanii haada thawba maradani huwiyey ee kiswada iyo waxaan xidhoon cawradeeda ku asura iga yeelay warasaqaniihi ee igu arsaaqay ee igu nimceeyey ilaahaas ayaa mahad leh min gayri xawlin minii ayadoo aanay xeelad iyo daaqo iyo awood xaggayga ka timi aanay jirin walaa quwa iyo quwa toona ilaahay isagu markaa ihuwiyey ee igu arsaaqay ilaahaas baa mahadleh intaa markuu yidhaahdo markaa qofkii dembi dhaaf ayuu ilaahay xaggiisa helayaa markaa waxaynu halkan ka qaadanaynaa ama ka fahmaynaa ilaahay inuu yahay ka mahad iyo ammaan oo dhan mutay wax kastoo nimcaahoo ilaahay uu ku siiyana in ilaahay loogu mahadnaqo lagu mahadiyo libaaska iyo hugu nicmooyinka ilaahay khalqigiisa ugu nimceeya ayuu ka mid yahay waajibkuna waxa weeye nicmada inuu ilaahay ugu mahadnaqo oo wax wanaagsan markaa u adeegsado oo wixii diintu ay iska ka ilaalisay ay ka nahyiday iska ilaaliyo sida isagoo markaa hadduu raggiya isbaal ku sameeya isagoo markaa maryo ucaan markaa iskaga dhigaya xidhanaya inuu waxaasoo dhan iska ilaaliyo inuu mar walba markaa cajzi iyo taqsiir markaa uu qirto iyo inaanu isagu wuxuu qabsan karaya ilaahayoo markaa isagu dee karsiiyo mooyaane aanay jirin dee nicmooyinka iyo fadliga ilaahayna siiyey inaynu nicmooyinkaa kala gedisan ilaahay inoogu nicmeeyey baa fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo samafalkiisa ka mid ah ducaau nusfi thawbi ljadiid mara cusub ducada markaa xidhashada marada cusub taasi maradii bay ahayd caam ahaan marka aad haddana mara cusub aada xidhato bal ducadii markaa iyadan aada akhriyaysay ayuu halkana sheekhu dikrigeedii inoogu soo qaatay ducaau nufsi thawbi ljadiidi ducada xidhashada marada cusub marka aada xidhato ilaahay markaas aada ku baryayso ead ku xusayso waxaad odaysaa allaahuma laka alxamdu ilaahay oo mahadi kuu sugnaatay andaka sawtaniya adigaa ihuwiyey oo huwi iga dhigay as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min khayrihi maradan khayrkiisaan ku weydiisanayaa wa khayru maa sunica lahu wixii loo sameeyey ee loo farsameeyey khayrkiisaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min sharihi shargiisa ayaan kaa maangelayaa wa shari maa sunica lahu wixii loo sameeyey sharkiisana waa kaa nabadgelayaa oo ilahi waan kaa maangelayaa ba odhanaya xadiidkan waxaa warinaya saxaabiga abi saciid alkhudriy la yidhaahdo waxaana soo saaray abu daawuud iyo tirmidi imaamu lbagawi ayaa soo saaray xadiidka sanadkiisuna waa saxiixo sheekh albani iyo culimo fara badani waa ay tasxiixinayaan waxaana uu ku yimi abi saciid alkhudriy uu leeyahay kaana rasuul lahi salى اllahu alay slam ida stajada thawban marka uu xidho maro cusub samaahu biismihi wuxuu ku magacaabi jiray magaciisa hadduu qamiis yahay qamiis buu odhan jiray hadduu cimaamad yahay cimaamad buu odhan jiray hadduu go' yahay rida iyo go' buu odhan jiray kadib ayaa wuxuu odhan jiray allahuma laka alxamdu anta kastawtaniihi as'aluka min khayrihi wa khayri maa sunica lahu wa acuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lahu sidaas ayuu markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu odhan jiray allahuma ya allow inii allaahuma ya allow laka alxamdu mahadi aday kuu sugnaatay anta adigaa kasawtaniihi rabbi ou ihuwiyey oo kiswo iyo libaas yahu markaa cawradayda ku qariyo oo aan markaa isku qurxiyo adiga ayaa i huwiyey oo huwi iiga dhigay taas ayay markaa mahadi kuugu sugnaatay mahaddaa markuu ilaahay saa markaa u mahadiya wuxuu odhanayaa as'aluka ilaahay ow waxaan ku weydiisanayaa min khayrihi maradan ilaahu khayrkiisa ayaan ku weydiisanayaa inaan markaa daacadaada inaan u adeegsado oo aanan markaa kibir iyo qooq iyo markaa dadka oon iskaga weynaysiiyo inaanan u isticmaaline aan markaa adiga daacadaada iyo diindaada iyo wixii ku raalli gelinaya aan u adeegsado asaluka min khayri wa khayri maa sunica lahu iyo wixii loo sameeyey khayrkiisa ayaan ku weydiisanayaa dee waxaa loo sameeyey khayrkiisu waa inay maradaasi mare kuu raagta inay noqoto mare markaa nadiifa inay kuu noqoto mare aad markaa wixii daruuro iyo laga maarmaan iyo xaajo aada markaa u xidhato inay noqoto wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihi sharkiisa ayaan kaa magangelayaa inaan markaa macsiyo iyo markaa amarkaaga khilaafidiisa iyo kibir iyo markaa istus iyo markaa iska sarraysidaan iska sarraysiyo inaan u xidho wa shari maa sunica lahu iyo wixii loo sameeyey ee loo farsameeyey sharkeeda ayaan markaa ilaahayow kaa magangelayaa gelayaa in waxaa laga yaabaa ciddii waxaan samaysay inay markaa ujeeddooyin xunxun inay kalahayd ayaa dhici karta waxaa xunee markaa iyo ujeeddadaa xun ee loo sameeyeyna ilaahayow waa kaa magangelayaa ayuu markaa qofku odhanaya waxaanan markaa xadiidkan aynu ka qaadanaynaa ama ducadan ama siduu ku soo baxay aynu ka faa'iidaysanaynaa qofku ilaahay inuu saa ugu mahadiyo marka uu maro cusub uu xidho dee markaa khayrkiisuna uu weydiisto ilaahay markaa inuu khayrkeeda uu siiyo oo maro markaa u raagta oo nadiif u ahaata oo baahidiisa markaas ay ugu horrayso dee cibaadada iyo cawradiisu ku asro inay u noqoto sharkiisana markaas ilaahay uu ka badbaadiyo dee kibir iyo markaa wuxun inuu u xidho adducaau liman labisa thawban jadiidan adducaa waa ducadii loo ducaynayey liman labisa thawban jadiidan mara cusub ciddii xidhatay waxa weeye kaasi qofka mara cusub xidhay wixii uu ku ducaysanayey kanna waxa weeye wixii loogu ducaynaye dadka walaalihiia ee ag jooga ee arkaa waxay ugu ducayn lahaayeen weeyo tublii wayukhlifu allahu tacaala tublii waad baali yeeli oo waad markaa marhsan wayukhlifu allahu tacaala ilaahayna mid kale ayuu kuu soo weydaarino uu ku siin doonaa ayuu markaas odhanayaa waxaa warinayaa xadiidkan abu daawuud ayaa xadiidkan wariyey waana xadiid saxiixa abi saciid alkhudriyi ayaana laga warinaya waxaanu ahaa waxay ahayeen asxaabta rasuulku wuxuu ku soo baxay idaa labisa axadun hawban jadiidan mara cusub markuu xidho waxa lagu odhanayo walaaladii ay ku odhanayeen tublii wayukhlifu allaahu tacaala waad dhammaysanoo waad baali yeeli ilaahayna wuu kuu soo weydaarinoo marka ay maradani kaa dhammaato mid kale ayuu ku siin weliba yacni war maahe waa ducaayo tublii dhammayso ayay ka dhigantay dhammayso oo laasa maradan ayay ka dhigantay taa macnaheeduna dee waa duco qofkan loogu ducaynayo ilaahay cimriga inuu u dheereeyo maradan muddo dheer uu xidhnaado ilaa intay maradaasi ay ka baaliyoobayso ee ay ka googo-ayso markaa inuu xidhnaado wa yukhlifu allahu tacaala ilaahayna markay maradaasi kaa dhammaato beddelkeeda ilaahay ha ku siiyo ayay markaas een isku odhanayeen markaa isku ducaynayeen oo taasaad markaa adiguna ducanay aad ugu ducaynaysaa tubli wa yukhlifu allahu tacaala dhammayso oo laaso ayay ka dhigan tahay ilaahayna bedelkeeda ha ku siiyo marka aada dhammaysato waxaa kalood odhanaysaa oo ayadana duco kale ah ilbis jadiidan wacish xamiidan wamug shahiidan waxaad odhanaysaa ilbis xidho jadiidan mare cusub oo ilaahay ha ku siiya markaa maro cusub oo wanaagsan wacish noolow xamiidan adigoo mahadsan adigoo rabbiga mahadin isla markaa mahadsanna wa mutlimo shahiidan adigoo shahiidaho diinta ilaahay u shahiido diinta ilaahay u dhintay ee taana dhibo xadiidkan isagana ibnu maaja iyo baqawiya baa warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiixo sheekh albaani iyo culimo fara badan oo kale ayaa markaa isagan sixinaysaa saxaabiga markaa laga warinayaana waa cabdilaahi bnu cumar ayaa laga warinaya waxaanu ku soo baxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa cumar wuxuu ku arkay qamiis cad markaasaa wuxuu yihi sababuka adaa khasiil am jadiid qamiiskaagani ma mid la maydhay oo baaliya baa mise waa mid cusub markaasaa wuxuu uhi laa bal khasiil maye waxa weeye waa mid la maydhay qaala ilbis jadiidan wacish xamiidan wamut shahiidan ayuu markaa yidhi oo qofkii markaa maro cusub soo xidhayna sidaasaa markaa horaa loogu ducaynayaa kii maradiisu markaa aanay cusbaynna tan dambe ayaa markaa loogu ducaynayaa sidaasaa markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi oo macnaheeduna yahay ilbis xidho jadiidan ilaahay macnaa waa duco oo ha ku siiya maro cusub oo aada xidhato wacis noolow xamiidan maxmuudan adigoo markaa xaamidan mid rabbigii mahadiyo nicmooyinkiisa ku mahadiya maxmuud ahoo rabbi agtiisa lagu mahadiyo oo dadka agtooda lagu mahadiyo oo dadka markaa u saafara marka ilaahayna markaa mahadnaqiisi mid ka soo baxa noqo mid markaa dadka iyo ixsaan iyo samafal u sameeyana noqono dadkuna ay mahadiyaan wa mudlimo shahiidan adigoo shahiidahoo dee waa darajadii ugu wanaagsanayd dhimashadaadana taa ku dhimo oo ilaahay markaa taaha kugu dilo labadan markaa duco waxayna tusinayaan taa hore in qofka loogu ducaynayo markuu maro cusub uu xidho ayaa loogu ducaynayaa waxaa tan dambana waxayna tusinaysaa yacnii in qofkii markaa isagana aada maro wanaagsan ku aragto walow weliba dee yacnii mara haba ahaata markaa baaliyahe in ayadana tan loogu ducaynayo ayaad ayaad iyadana aynu xadiidka ka qaadanayno aynu ka fahmaynaa waxaa kaloo aynu markaa xadiidka ka fahmaynaa islaamku si uu markaa atbaacdiisa iyo dadka raacsan markasta aakhiro ugu xidhayo arrimahooda oo dhan ee uu markaa u xasuusinayo asbaabta markaa ilaahay raali gelinayso mar walba uu xasuusinayaa arrinta kale ee aynu halkan markaa ka qaadanaynaa waxa weeye ayara dadka muslimiin mu'miniinta ahi waa dad walaala ah nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waxau uhi laa yuuminu axadugu xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi midkiin iimaankiisu dhammaystiri maayo ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu nafdiisa la jecel yahay markaa wixii wanaagsan ee aada aragta ee walaalkaa soo kordha ama mara ha ahaato ama maal kale ha ahaato ama jaah ha ahaato ama aqoon ha ahaato waxaa loo baahan yahay inaad ku faraxdo uguna ducayse ayaa loo baahan yahay oo layska ilaaliyo markaa cawrida iyo xasadka la layska ilaaliyo inagu iminka il iyo markaa xasad ayaynu gemta isugu wada joogsanay mid waliba kii kalu markaa hoosaa ka eegayaayo dee waa markaa way iswada cawriday midda labaad weyn iswada xaasidaynaa halkaad ku farxi ee u ducayna markaad ugu ducayso adigana malaa'ig baa kuu ducaynaysaa oo waxaad walaalkaa ugu ducaysay adigana in leeg ilaahay inuu ku siiyo ugu ducaynaysaa sidaasaa markaa aynu ku wada barakoobaynaa laakiin marka layswada eego ee mid waliba ka kale isha ku maroojiyo ama markaa waxaa sidu doon yacni nabcayso nicmada wanaagga ilaahay qofkaa u siiyey ee waxa weeye dembi weyn weeye nebigase waxaa dhacday xilligiisii nicaamir ibnu rabiica la yidhaahdo ayaa wuxuu soo maray sahal ibnu xunayf nin la yidhaahdo ayuu soo maray oo maydhanaya markaasuu aad ula yaabay jidhkiisii markaasuu ihi weli jidh noocan oo kale ah oo sidaa loo khabeeyo o loo qariyey ma arag buu yidhi dabeetana ninkii isla markiiba dhulka ayuu galay isagoo rafanayo ninkiba dhulka galay ayaa loo yimi dee ninkanna markaa inuu eegayo markaa ka sii socdo la arkayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa arrintii loo sheegayoo markaasaa la yidhi ninkaa haddaanad gaadhin dee nafdiba waa ka sii baxaysaa saar ibnu xaliif ninkaa markaasaa nebigu sal alla ly sl ui waryaa ku tuhmaysaan markaasaa caamilu rabiica ninkaasaanu ku tuhmaynaa ninkii buu dabeetana ku yihi calaa maa yaqtulu axadukum akhaa war muxuu midkiin walaalkii uu ku dilayaa idaa ra'aa axadukum akhaahu maa yujibu ma maa yucjibuhu falyadcu lahu bilbaraka war markuu midkiin walaalkii ku arka wax cajab geliyaa war barakaha ugu duceeyo war haysdilina ishu yacni waa wax laysku dilo oo nabigeenu sala allahu alay slm ishu inay xaq tahay shay hadduu qadarka uu ka hormari lahaa isha ayaa ka hormari lahayd buu yihi waxaa kaloo nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi ishu ninna qabri bay gelisaa awrna dheri bay gelisaa alcaynu tudkilu rajula alqabra wاljamala alqidra ninna qabri bay gelisaa awrna dheri bay gelisaa markaa ishu waa caynkaa marka waxaa loo baahanyay ummaddu inaanay qumaye isku wada noqonine inay markaa noqoto dad isku wada faraxsan oo isu ducaynaya oo markaa midba midka kale wixii usoo kordhay uu ku faraxsan yahayo uu leeyahay allah ha kuu barakeeyo markaasuu isna barakoobaya haddii kale isla wadaa bilaa barako ayaa la isugu baxayaa oo la noqonaya maa yaquulu idaa wadaca hawbahu waxaa kaloo halkeen laga hadlaya sheekhu wuxuu odhanaya qofku marka umaradiisa uu dhigto ama markaa wuxuu dhiganaya ha ahaato dee iska bixinuu iska bixinayo oo dee ama seexanayo ama maydhid ha u bixinayo ama si kaleba ha u bixinayo wuxuu odhanayay wuxuu odhanayaa bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bixinayaa ilaahay magaciisa ayaan dhufays ka dhiganaya ayuu odhanayaa xadiidkani waa xadiid abu da waxaa warinaya tirmidi iyo ibnu maaja iyo طabaraani iyo aimo fara badan baa warinaya sheekh albaniga xadiidka waa uu tasiixinaya anas ibnu malik ayaana laga warinaya waxaana nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uu yidhi ku soo baxay satru maa bayna acyuni اljini wcawraati bani aadam idaa wadacuu hiyaabahum an yaquuluu subxa bismi اllaah waxaa xijaabka u noqonayaa acyunta iyo indhaha jinka iyo cawraadkan bini aadmiga waxa u noqonaya asturka iyo xijaabka u noqonaya markay maryahooda iska dhigaan an yaquuluu bismi اllaah bismi اllahi inay yidhaahdaan oo dee markii hore maraad xidhnaydo waad asturnay laakiin maradii haddaad iska dhigto ood iska bixiso dee jingii oo markaa halkan joogo adigu aanad kelin laakiin isaga ku arkaya ayaa dee cawradaadii arkaya waxa markaa kaa xijaabaya waxa weeye ee huga aad bixisay beddelkiisa ku noqonaya ee kaa indhasaabaya waxa weeye bismi illaahi inaad markaa tidhaahdo sidaas baa markaa xadiidku uu ku yimid xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa markaa qofku marka uu dee maryaha dhiganayo inuu bismi illaahi inuu yidhaahdo waxaa kale in xadiidka qaadanaynaa qofka muslimkaahi xaalad kastuu ku sugan yahay inuu markaa ilaahay xasuusnaado mad labaad xasuusnaado cadow lagu lamaaneeyey oo meel kasta iyo xaalad kastuu ku sugan yahay dhowranayo oo heegan u ah waxyeeladiisa inuu jiru ku lamaan yahay waxa uu iskaga difaacayaana uu yahay ilaahay xuskiisa bismi ayaa kaa difaacayso xijaab kaaga noqonaysa waxaa kaloo xadiidka aynu ka fahmaynaa dee jinka iyo shayaadiintaasi inay jiraan oo bini aadmiga ay daalacanayaan laakiin adigu aanad iska arkaynin innahu yaraakum wahuwa qabiilu min xaysu laa tarawnahum inaa jacalna shayaadiina awliyaa liladiina laa yu'minuun sida ilaahay yidhi isagiiyo qoladiisa ma arkaysaan oo meel aydaan ka arkaynin bay ayagu idinka arkayaan waxaa markaa cadowgaaga aanad arkaynin ee markaa had iyo goor alaba dhibtaada u taagan waxaa markaa xijaabkaaga noqonaya inaad ilaahay magaciisa iyo xayndaabkiisa inaad mar walba ku jirto oo aad markaa qabsato ilaahay magaciisa aad dhufayska dhigato marka bismi illaahi ayuu odhanaya ducaau dukhuuli lkhalaa'i suliga ama meesha qofku uu ku xaajo gudanayo gelideeda ducadeedii uu ku ducaysanayay markaa qofku ayuu halkana inooga hadlayaa wuxuu odhaya bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaaisi bismi illaahi alla magaciisa ayaan cuskanayaa oo aan dhufo iska dhiganayaa oo aan ku bilaabayaa allahuma allaahuma ya allow inii anugu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkhubuthi shaydaanka kiisa lab waalkhabaaisi iyo kiisa dhadig ayaan labadaba ilaahayow kaa magangelaya ayuu odhanayaa xadiidkan imaamu lbukhaari iyo muslim iyo a'imo kale ayaa xadiidka wariyey waxaana laga warinayaa anas ibnu malik waxaanu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaa'a nabigu marka uu galayo suuliga iyo meeshaa bannaan uu ku xaajo gudanayaba wuxuu dhahy allahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is ayuu markaas odhanayayoo ducadaasuu markaa ku ducaysanayay waxaa markaa xadiidkan aynu ka qaadanaynaa in qofku aanu halmaamin inuu ilaahay magaciisa qabsado inuu ilaahay ka magan galo marka uu suuliga sii gelayo meelaha markaa loogu tala iyo meeshuu markaa ku xaajo gudanayayba inuu yidhaahdo ow qabsado welibana markaa dee kor uu yidhaahdo markaas ugu dhawaaqo hadday bannaan tahay iyo hadday markaa meel loogu talagalay tahayba yacni waa isku mid oo ah, hadday dee meel loogu talagalay tahayna markaad keligaa galaysa ad odhanaysaa hadday meel kala tahayna dee markaa aada marada faydato ayaad markaa bismillaahi na aada odhanaysaa halka allahuma ini acuuduka min alkhubusi waalkhabaaisi taana markaas aada raacinaysaa waayo xadiidgaa hore ee marka maryo dhigashadana uu nebigu sala allahu alay slm kaga hadlayey ayaa markaa isagana ay ku jirtay in markaa uu qofku maryihiisa sii dhiganayo u dhiganayo ama uu gelayo markaa suuliyada markuu gelayo inuu markaa sidaa yidhaahdo oo ay astur markaa uga noqonayso jingii markaa iyo yacnii dhibtoodii inay asr uga noqonayso ayay markaa axaadiid kale ee iyaduna tilmaamaysay kaana rasuululahi ida dakhala alkhalaa ama ida dakhala alkaniif marka uu markaa meeshaasii galayo allahuma ini acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is ayuu odhan jiray waxa kale oo xadiid kaleo ibnu maaja leyo cali laga warinayo satru maa bayna jinni wa cawraati bani adam ida dakhala alkaniifa an yaquula bismi اllah waxa xijaabka u noqonaya kala qarinaya jinka iyo cawrooyinka bini aadmiga marka uu meesha galo an yaquula bismi illaah inuu bismi illaahi yidhaahdo markaa bismiguna waa kii kaa qarinayay wixii markaa meeshan ku jiray ee shayaadiin iyo markaa jinahaana ahaana magangalkaa ilaahay aad ka magan gashay ayaa iyadana kaa badbaadinaya waxa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inta badan shayaadiintu meelaha qudur qudunqudhunkaa iyo wasakda aheed ilaahay lagu xusin ayay inta badan markaas ay galaan oy ku sugan yihiin dadkana markaas ay ku waxyeelayaan waxa markaa dee gaashaanka kaga noqonayaan waa ilaahay xuskiisa ilaahay xuskiisa markaa inaanu qofku halmaamin ee uu markaa ilaahay markaa inuu xuso oo markaa ilaahay uu kaga cabs ka qabsado ducaaءu اlkhuruuji min alkhalaa waa ducadii ka bixidda suuliga laga baxayey markii aad gashay ee aada sii gelaysay dee ducada aynu tilmaamay iyo magangalka ilaahay iyo magaciisa aada qabsatay ayaad ku gelaysaa markaad ka baxaysana maxaad kaga baxaysaa ufraanaka waxaad odhanaysaa ilaahayow dembi dhaafgaaga ayaan ku weydiisanaya qufraanaka as'aluka qufraanak ilaahay ilaahayow dembi dhaaf baan ku weydiisanaya inaad dunuubtayda iga qariso oo aada iga dhaafdo ayaan ilaahay ilaahayow ku weydiisanaya ayuu odhanayaa xadiidka waxaa warinaya caaisha ayaa laga warinaya sawji nabiy sala allahu calayhi wasalam ayaa laga warinaya waxaana warinaya markaa asxaabu sunan oo aanu imaamu nasa-i aanu la jirin sunan kubraaga ayuu isaga markaa ku warinaya iyo camalul walayla ayuu markaa ku warinayaa xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeye qufraanaka saas ayuu markaa odhanayaa waxay leedahay markaa ana nabiya kaana idaa kharaja min min alghaayidi qaala gufraanaka marka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka baxayo meesha uu ku xaajo gudanayay qufraanaka buu odhan jiray kaana nabiyu idaa kharaja min alkhalaa'iq qaala qufraanak ilaahay oo dembidhaafkaaga ayaanku weydiisanayaa lafdu nasaa-i caisha wuxuu isagu ka warinayaa maa kharaja rasuululahi min alkhalaa'i ilaa qaala qufraanak wuxuu odhanaya ilaahay ou dembi dhaafgaaga ayaan ku weydiisanayaa markaa xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa sida nebigu sala allahu calayhi wasalam qalbigiisu ugu xidhnaa ilaahay xuskiisa ee u jeclaaye mar walba uu dembi dhaaf u weydiinayey sifatu lmaqfira iyo dembi dhaaf oo ilaahay loo sugayo oo ilaahay baa markaa sifadaa dembi dhaafka isaga ayaa leh waxa kale oo markaa qofku dee markaa uu ka baxayana ilayn markaa waxba ma odhanaynin oo shirka ayuu gelay markaa uu ka baxayo ayuuma markaa qufraanaka odhanayaa haddaba qufraanaka ilaahu dembi dhaafka aan ku weydiinaya meeshan ka soo baxaye maxay munaasabadeedu tahay waxaa la munaasabadeedu waxa weeye markuu qofkii dee ilaahay ka fudaydiyey wixii markaa culayska ku ahaa ee jidhkiisa dhibayey ayaa wuxuu xasuusanaya waana ku xasuusanayaa culayska iyo dhibta uu dembigu leeyahay markaasuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa si uu culayskii jidhka iyo wixii markaa dee maxsuuska ahaayee culaysinayaba ilaahay uga fudaydiyey inuu dembigana ilaahay uga fudaydiyo culimada qaar baa waxay yidhaahdeen maya waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi xilliyadiisoo dhan ilaahay ayuu xusi jiray markaa maadaama intaa yare halkaa uu ku jiray aanu ilaahay xusaynin waxa uu markaa ilaahay dembi dhaaf ka weydiisanayaa intaa yara ee bilaa xusida uu ahaa ee uu halkaa ku jiray laakiin culimmadu taa way yar fogeeyaan oo waxay idhaahdaan maye taas markaa munaasib uma aha waayo inuu intaa joojiyey lafdeedu amar ilaahay udu ilaahay baa amar ku siiyey sida markaa dee dumarkuba xilliyada gaar qaarkood salaad iyo soomtoona aanay ula imanaynin haddana dembi ay markaa ilaahay dembidhaaf ka weydiisanayaan aanay u ahayn ayaanay markaa tanna maadaama oo ilaahay uu faray markaa ama dee diinta ay farayso in intaa la joojiyo digriga aan markaa wax laga istakfurulayso aanay e, markaa noqonaynin ee waxay tahay markaa waxaa ilaahay markaa maadaama uu saa uga fudaydiyey ayuu markaa xasuusanaya u leeyay ilaahu dembiyaashana sidaa iga fudaydi waxaa jira markaa ducooyin kale oo kutubta fiqiguna ay sheegaan alxamdu lilah la adhaba cani adhaba cani aladaa wacaafaani ilaahay dhibta markaa iga tegsiiyey ee ay caafiyey ayaa mahadle iyada xadiidkeedaasi sanadkiisa ayaa daciifa macna ahaan waa saxiix laakiin xadiidka ayaa sanad ahaan u daciifo saa daraaddeed baa sheekhu qufraanaka oo keligo markaa saxiixa ayuunbuu u soo qaatay waxaa kaloo jira isagana mid kaleo dabaraani iyo ibnu iyo ay warinayaan oo macnaheedu ayana saxiix yahay laakiin sanad ahaan baanay markaa u sugnayn alxamdu lilahi aladii adaaqanii ladatahu wa adqaa fiya quwatahu wakhraja canii adaahu waxaa hadla ilaahay macaankaa cuntadii a ilaahaydii dhadhansiiyey ee waxtarkiisiina igu reebay ee dhibtiisiina iga soo saaray waana siday tahay xadiid ahaanun baanay u sugnayn mooyaane laakiin dee waa siday tahay ee saxda ah ila ilaahay wixii ay macaan lahayd ilaahay waa ku dhadhansiiyey oo macaankeedii baad dhadhamisay dabeetana calooshaadii bay tagtay wixii markaa jidhkaagu ka faa'iidaysanayay ou qaadanayay wuu qaatay wixii qashin ahaayee aan markaa faa'iide ku lahaynna ilaahay baa kaa soo saaray bal nicmadaasi intay leeg tahay day nicmada intaa leeg markuu ilaahay kugu nicmeeyey dee munaasab waxa u noqotay inay noqoto qufaanag ilaahayow dembi dhaafkaaga ku weydiisanaya yacni nicmada aada sidaad ugu nimcaysay mahadnaqeeda marnaba ma gudan karaye ilaahayow dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaya inuu qofku yidhaahdo munaasab bay markaas ay u noqotay deriska qeybtiisa hore halkaa inoogu joog wallahu aclam